في ذا لابن سيرين نمي وكرهت من حاقن أو حاضر طعامه وبطلت للظاهر والرد للسلام بالإشارة وعند قوم جاز بالعبارة waxyaalihii salaada burinayey ee culimmadu raximah llahu tacaala ay ku kala aragti duwanaayeen waxyaalaha qaarkood oo aan markaa dee khilaaf ku jirin oo salaada inay burinayaan aan khilaaf ku jirin wayna soo mareen sida hadaal hadalkii iyo ficilkii kasiirka ahaa iyo xaggii shuruuda ayaa la soo geliyey laakiin mubdulaadkii mukhtalafka ah ayaa halkan asal u ah wa batalat salaadii way ku guraysaa bixadain wayse la-aan ama wayse jab minhu bada min almusalli bada ka muuqatay xaggii musalliga qofkii tukanayay haddii wayse jab ku yimaado salaaddu way guraysaa taa waa lagu ijmaacsan yahay laakiin suurada la isku khilaafsan yahay waa tano laa xanafiya lam yakun tacamada ka buri mayso salaadu xanafi aan u kasin oo man sabaqahu alxadath baa la yidhaahda waa qofkii ama xajisan kari waaye ama isagoo isla yar maqan ay wax ka soo baxeen qofkaas man sabaqahu lxada la leeyahay ee aan ku talagelina isagu aan u kasin inuu weyse jabo salaadiina qayb tukaday ama dee yacni ku dhex jiray xukunkiisa ayaa culammadu ay isu khilaafsan yihiin jumhuurku maalikiyo iyo xanaabiro iyo shaaficiyada sida adharka khilaaf qowleyni baa ku jira qadiim iyo jadiida waxay leeyihiin salaadaasi waa janta waa burtay waa inuu qofkii dib usoo weysaysto salaadiina dib u soo bilaabo xanafiyadu raximahum allah waana qowlkii qadiimka ayo ah shaaficiye waxay leeyihiin qofkaa salaadiisii ma gurayso laakiin shardigaa ayaa meesha ka baxay wuu dhaqaaqayaa fadaa tawadaa fadaakani xanafigani tawadaa wuu soo weysaysa saakitan isagoo aamusan intuu dhaqaaqo isagoo aamusan soo weysaysto ayuu wa akmala salaadiisii dhammaystiraya halkii ay maraysay ayuu kasii qaadayaa waana qowlka qadiimka ee shaafici waxaan u salka ku hayaa dee qofkani in aanu arrintani isagu wax ikhtiyaarkiisa aanay ku imanin wax taqsiiroo xaggiisa ka yimidna aanay jirin marka cibaadada qeybtii buu sameeyey wax looga guriyo oo looga baabi'iyaa meesha ma taale arrin iska qadar ah baa kutub markaa wuu soo weysaysanayaa salaadana halkii ayuu kasii qaadaya laakiin sida saxda ah salaadii camalka intaa la-eg ma xambaari karto weysadii wixii la midka ah dabcan xadiis caaisha oo ibnu maaja uu werinayo dee waa ku haysaa arrintani xadiisku laakiin sida nawowi leeyahay waa muttafaqun calaa dacfi mid daciifkilaysa laysku raacsan yahay ka maalikiyin lirucaafin hasala wuxuu la mid yahay xanafigaasi maalikigii eh, lirucaafin laabku iska laamtaquya oo mafcuulkii soo hormaray uun la geliyay kuntum liruya tacburuun oo kale lirucaafin asala asala rucaafin sidii mid maalinkiio iska soo mayraya goror <clears throat> sankii uu gororay isagoo salaaddii ku jira dabcan waysadu kama jabayso maalikiyada ilan xanafiyada iyo iyo xanaabilada qabtay najaasaadkaa kale inay burinayaan weysada marka weysadii ma burayso laakiin de najaasaa meeshay timi najaasadaasi markaa in la yska dhaqa ayaa loo baahanaya markaa shaaficigii sida u muctamadkaa iyo eh, hambaligiiba mar haddii ay camal u baahan tahay oo wakti nijaasadii ay sii jirayso salaaddii way buraysaa eh, najaasadii wuu iska soo maydhayaa salaaddiina dib buu gelaya ila misaalatu najaasa iyaduna shuruuddii ka mid ahay maalikiyadu halkan markaa xanafiyadii bay raacayaano wuu dhaqaaqayaa qofkii wuu iska soo dhaqaya iska soo hagaajinayaa salaadana halkii uu kasii waday markaa masalada rucaafa ayay maalikiyaduna iyaguna ku waafaqsan yihiin laakiin wayse jabkii kale kuma waafaqsana shaaficiyadu waa kuwa idhaahda khilaafkaas qadiimkii jadiidkii wuxuu gelayaa fii kulli munaafin carada bilaa taqsiirin walam yumkin dafcuhu fi lxaal waxa weeyaan wax kasta oo salaada mid ku ah oo qofka ku soo dariya isagoon isagu gaboodfal samaynin ay u suuroobina weydo isla markiiba inuu kaga takhalluso laakiin haddii wuxuu eh, aanu munaafigu ahay dhib malaha hadduu munaafi yahay oo aanu soo dariyeyna salaadda markii aad bilaabaysayba uu jirayna taasina iyaduna salaaddii ku ansixi mayso hadduu wax soo darriye yahay laakiin taqsiir xaggaaga ka yimid arrintu ay tahay gaabis iyo gabodfal xaggaaga ka yimid ay tahay arintu sida muddadii mascalkufiink oo kaa dhammaanayso salaadii iska gasho oo kale oo muddadiina ay kaaga egtahay salaada dhexdeeda taasina iyadana tabtulu qowlan waaxida khilaafku ma gelay ama taqsiir ma jirine amkana dafcuhu filxaal isla markiiba wixii waad kaga takhallusi karta najaasaa kugu soo booday markiiba intaad seer dhaqaajisay baad markaa waxa weya ama ay baa ku taabtay qalalanoo engegan hadda waad engeganto ma qoyanin waad ka durugtay uun marka amkana dafcu fi lxaal isla markiiba inaad iska dafciso munaafiqii baad suuro gashay salaaddii waad sii wadanaysaa markaan walaysa yaqطacu الsalaaةa man ymur wain yakun linafsihi isman yajur walaysa yaqطacu salaata salaaddii ma jarayo man yamuru cid ku soo hormartay oo ama adigii sutraad dhex martay haddaad bilaa sutraadnada ku hormartay salaadii kaa goyn mayso ama rag ama dumar ama axyabaa kale ha ahaado wa in yakun linafsihi isman yajur haba noqdo mid naftiisa dembi u soo jiiday oo adigoo sutro samaystay qofka adiga iyo sutradiidi dhex marayaa waa dembiye waa ku dambaabaya arrintaasi marka isagoo haba dambaabe adiguna inaad dafciso waa laguu sunneeya xaaladaa waxay inkaarul munkarkaas waa waa sunnada iyo shaaficiyada yani waajib kuma hadna dafcisaa laakiin waa sunna markaa qofkaasi dembiba ha ku dhacaye adiga salaadii kaa gurin maayo waqtac liaxmadin axmed agtiisa waxaa salaaddii ku goysaa bikalbin aswada aygii madoobaa oo xadiidkii ayuu markaa daahirkiisa ku dhaqmayaa wacanhu waxaa kaloo laga soo guuriyey alunha walximaaru afsada gabadhii iyo dameerkii hadday qofka soo hor maraan oo isagii sutrada kale dhex maraan ama isagoo bilaa sutrahaba dee ay markaa waxa weyaan soo maraan salaadii way jarayaanoo waa buraysan laakiin labadan muctamadu maaha xanaabilada xagga usadada xadiidkii caaisha ee nabiga calayhi salaatu wasalaam ay hor jiiftay ayaa uu ku ictiraaday oo uga tegey dameerkana wuxuu uga tegay xadiidkii ibn cabaas nabigoo ilaa ayri jidaali u tukanaya ayaan dameer lasoo soo dhex maray dadkii markaa waxaweyaa sufuufta aan la soo dhex marayay buu yidhi ayga ayuunbaanu xadiis uu kaga sarfiyo daahirka aana imaam axmed helino markaa madhabkiisu markaa isaga uu noqday aygaas u jabay laakiin jumhuurku waxay leeyihiin labadaa kale in wax loo helay baaba ku filanday yaqtacu salaata arajuli marka laleeyahay in qacigana aanu qacigii calaa daahirihi ahayn ee uu yahay markaa naqsul ajri wabaطlat bidixki lan tabasumi wاlkhulfu fi dari bni siriina numi wabaطalat way ku buraysaa salaadii bidixki qosolkii la tabasumi dhoolla cadday ku buri mayso marka qosolkii way ku buraysaa laakiin waa qahqahadi waa markii cod la maqlo marka shaaficiyadu arrin ay la yar gaar yihiin baa jirto oo bal dee maaratay madaahibta kale kollay aanan ku arag oo ah qosolku wuxuu salaada burinayaa markii xarfay ay caddaadaan wax laba xaraf noqon kara laakiin cod buuri hadduu soo baxayo codkaasi cod markaa xuruuf lagu cabiri karo xuruuf maarata ijaa'iya noqon kara aanu ahayn salaadu ma buraysaay maarata shafiyadu ay qabtaa ibn lmundirna daxiku inuu salaada jabiyo ijmaac buu ku soo gooriyay imaam nawowi ijmaacaas wuxuu leeyahay waxaan ku xambaaraynaa waxaa laga yaabaa inuu maarka ay xarfiinkaasi ay muuqdaan ay tahay marka aduu kolle arrintaas way jirtaa madhabkaane eh, maaratay ku sugan tahay dabcan waxaa kaloo madhabka kusii sugan tahay haddii qofka qasabka qusalka iska xajin kari waayo iska xajin kari waayo eh, mararka qaarkood adigoo salaadda ku jira laga yaaba dadina wax ka sheekaynayaan aanay salaadda ixtiraamaynin wixii ay ka sheekaynayeenna wax markaa dee qosol keeni kara u xaaladaasoo kale haddii qofkii markaa isxajin kari waayo waxay leeyihin un yaanu badanin oo kaiir noqonin laakiin xataa xarfiinba ha muuqdaan iyo xuruufiba ha muuqate salaadii ku jabi maysa taana iyada shaaficiyadu way qabaan la tabasumi dhoolla caddayn qofkuu dhoolla caddayn u muusooday salaadu kuma jabaysa iyada taa ku guri mayso wlkhulfu fii daa tabasumka khilaafa ku sugani numiya waa mid loo nisbeeyey labni imaamkii maxamed ibni siriine taabiciga ahaa mawlaa anas bni maalik radia allaahu canhu ayaa loo nisbeeyeyo isaga ayaa laga sheegay inuu yidhi tabasumka way ku guraysaa salaadu marka kolley dee qof ilaahay subxaanau wa tacaala hortaagan qosol iyo arrimahaasi mar labada iyo xataa tabasumkaasi munaasibkuma aha laakiin haddana qofkii way ka dhici karaan jamaahiirtu markaa jamaahiiru fuqahaa ulma markay masiriin laga tago tabasumkaasi salaadii kuma burinaya wa kurihat min xaaqinin aw xaadiri acaamuhu wa batalat liaahiri wa kurihat salaadii waa la karaahaysanayaa min xaaqinin qofkii eh, ay wax cunayeen ama kaadi ama saxaro ama maaratay naafi wixii lamidka aw xaadirin acaamuhu marka xaaqin baa lacabira kulka lagu jeera xaaqin iyo xaasib waxay kaban jireen aw eh, ahaa ee u baahnaa gaajaysan yahay cuntadii baa taalla yatuuqu toogay leeyihi wuxiisaynaya doonayaa inuu cuno xaaladaas iyadana salaaddii waa la karaahiyeysta wa batalat lilaahiri kii markaa daahiriga ahaa isaga waabay ka guraysaa salaaduyo ama wabalat cinda aahiri maarata aahiriyada agtoodii salaadaasi maba asaxayso maxaa yeele laa salaata baa la cabiray laa salaata bixadrati acaam walaa wahuwa yudaafichu lahbathaan marka nafyigaasi wuxuu keensanayaa bulaan bu anahyu yaqtadi lfasaad baylihi waana qaacido usuuliyahoo dee hadal badan uu ku jiro khilaaf badanna uu ku jiro imaamkii alcalaayi xaafid alcalaayina risaalada baaba ka qoray taxqiiq lmuraad fi ana anahya yaqtadi lfasaad fuqahadu markaa dee aad bay ugu kala waa mursalo aad u camiiq ah oo nahyi kastaa ma keensada fasaad nahyi keensadaana wuu jira marka kala saaridda nahyigu goormuu fasaad keensanaya iyo goormaanu keensanaynin waa arrin aad u camiiq ah halkan oo kale markaa shaafiyadu waxay leeyihiin iyo jumhuurkuba waxay eegayaan nahyigu ciladiisay eegayaan marka ciladiiba waxay leeyihiin arrimahan waxay saamayn ku yeelanayaan xaggii khushuuci khushuucduna cinda jamaahiiri ahli lcilmi hazali unbaa waajibiyey sunno ayay u arkaan oo khushuucdu yani waxa weeyaan fariido ma aha haday far lahaan lahayd dee dadka badankooda salaadooda ma asaxday marka maadaama khushuucdii aanay waajib ahayn farad aanay ahayn arrimahana ay khushuucdii u noqonayaan bay leeyihiin nahyigii markaa waxay ku xambaarayaan nafyulkamaal bay ku xambaarayaan wاraddu lلsalaami bاlishaarة wacinda qowmi jaaza bاlcibaara wraddu lisalaam salaanta celinteeda haddii lagu salaamo salaada ku jira ilan hadalkii waa tii la diidanaaye bilishaarati buu ahaanayaa gacantuunbaad ishaaraysaayo qofkii sidaas ayaad markaa ku salaama wa cinda qowmin rag agtood fuqahaa agtood jaaza bilcibaara wa calaykum asalaam baaba banaana qofkii assalaamu calaykum ku yidhi salaantii ka celiso oo wacalaykum asalaam aad ayaa waxa ogol saciid ibn musayib iyo xasanulbasri iyo qataade iyo abu hureyre laftiisa radi allahu tacaala canhu waa laga soo guuriyey laakiin fuqahadii in ishaaro un lagu salaamayo lagu radinayo oo dee radig waa kii waajibka ah, idaa xuyitu bitaxiyatin faxiyu biaxsana minha aw rudduuha markaa fardigii waajibka ah, adiga salaad baad ku jirtaa marka ma hadli karay hadalkiina waa mamnuuc marka ishaaradaas ayaa la qabsaday ishaaradiina waa kaa tacliiqa waajibun cinda almaalikiya sunna cinda shaaficiya jaais cinda alxanaabila makruuc cinda alxanafiya yani afartii ishaarada waa la samayn karaa bay leeyihin lakin haddana xukunkeeda waa ku kala duwan yahin oo qoloba dhinacba ula kaco baabu qadaa salaa walyaqdiha nnaasi ilaha wnaa'imu wtaarikun camdan wahada aaimu walibni xasmin maa qada aladii aim wma calayhi salafun lahu culim wa fi ikhtilaafi alxaali qulliba alxadar lishaaficiyi waaxmedin cala safar wagayru dayni wasfa maa faata alab walibni xasmin xaalu ficlihi qalab wayajibu altartiibu fi lfawaa'iti wadali duuni sitti libni haabiti washaaficiyi lam yarahu muftarada waqadamuu xaadiratan cala alqada in khiifa fawtuha ligayri lximyari wain yasacfa alxukmu kaladii duri wmalikun fi kuli xaalin qadama fawaa'itan lam tacdu khamsan faclama salaadaha qallaheedii baa halkan laga hadlayaa walyaqdihaa salaaddii ha qallaya annaasi ilhaa qofkii salaadda ilaawi ay ka tagtay ama ka seexday wanaain waa kan kii ka seexay way qallayanayaan ijmaacan xadiiskuna waa sheeg wa taarikun camdan kii si uu isaguna ha qalleeyo oo sanawaadba ha noqoto toban sano labaatan sano soddon sano ayuu taariku salaad ahaa muslim buu laakiin ahaa toobad keenay qallihii salaadihii ka tegay waa lagu leeyahay wahaada aaimu waana dembiila kan waa dembiile qadihiina salaadihii ka tegay oo dhan waa lagu leeyahay walibni xasmin ibni xasmi waxaa u sugan maa qado ladii aima kaa dambiilahay ma qallaynayo laakiin wuxuu i wamaa calayhi salafun lahu culim kuma sugna qowlkaa ibni xasin salaf uu leeyahay oo la ogsoon yahay yacni waa arrin ibni xasmi uu bilaabay oo isagu ijtihaadkiisii uu keenay laakiin a'immadii ka horreysay cid masalada khilaaf gelisay lama garanayo kutubulkhilaafkii ka horreeya a'immadu ay qoreen kitaab quro oo ay ku sugan tahay khilaaf baa masaladaa ku jira ma jiro saa daraadeed ibn xataa daahiriyadii ibnu cabdilbar oo sheekhiisii ahaa ibnu xasmi aad buu ugu tashniiciyey waxaan u sheegay inuu ijmaacii muslimiinta khilaafay xataa daahiriyadiisii iyo asxaabtiisii istidkaarka ayuu kaga hadlayaa aad buu markaa masaladaasi uu ugu tashniicinayaa iyagoo sidooda kale dee uu sheekhna u ahaa asxaabna ahaayeen xikaayaad fara badan ay soo dhex mareen laakiin arrintaasi aad iyo aada buu ibn cabdilbar raximah llahu tacaala uu maaragta ugu inkiray laakiin culamo dambe ayaa ku raacay oo sheikhulislaam ibnu taymiya ibnuqayim iyo ay ka mid yihiin iyo culamo markaa mucaasiriina ibnuqayimna waxoogaa saxaabo iyo waxyaala marka soo guuriyo ayuu eh, waxyaalu maarata soo guuriyey laakiin dee cid markaa ka horreysay ibni xasmi oo masaladan khilaaf gelisay oo ku tago khilaafka raggii qoray dadkii khilaafka culamaa ka hadlay cid markaa arintaasi khilaaf gelisay lama hayo welibni xasmin ma marka daynullahi xaqu an yuqdaa iyo maarata waxa weyaan waxyaalo fara badan ayaanay jumhuurku ay daliishanay walibni xasmin maa qada aladii asim wamaa calayhi salafun lahu culay dabcan soonkii iyo wixii kalna waa saas soonkiina laba qalayn ayuu leeyahay haddii ogaan looga tegay salaadiina waa saas oo وفي اkتiلاaف الحاaل غلب الحضر للشhاaفiعي وأحمد على السفر وفي اkتiلاaف الحاaل haddii xaalku uu kala duwan yahay oo xadar iyo safar uu ku kala duwan yahay sida xagga dambe laga fahmayo gulliba alxadaru xadarka ayaa la qaalib yeelaya lishaafici shaafici agtiisa wa axmedin iyo axmed agtiisa cala safari baa laga qaalib yeelaya yani calaa xukmi safari gulliba xukmulxadari weey calaa xukmi safari wa kayru dayni labadaa wixii ka soo haray wasfa maa faata wixii faaidka ahaa sifadiisii ayuunbuu alaba raadinayaayo sidii uu ku dhaafay unbuu raadinaya walibni xasmin ibni xasm waxa u sugan xaalu ficlihi halaba waktiga la samaynayo xaalada qaduhu uu dhacayo watigan waxa lagu jiro ayuunbaa haaliba haddii salaadihii ku dhaafay markii ay kaa tageen aada ahayd musaafir waktiga aad qadaynaysana aad tahay xaadir ama cagsiga ay tahay waa sidaa uga ikhtilaafi xaal saasuu kuu leeyay yani waxa weya xaal ikhtilaaf xaal alqada wa xaal alfawaati waqtigii ay ku dhaaftay iyo waktiga aad qadaynaysa hadday kala duwan yihiin oo midna safar yahay midna xadar yahay ma salaadii safarkaa tukanaysaa mise salaadii xadarkaad tukanaysaa shaafiyadii xanaabiladiyo dee kuwa qaacidada dhan kale ida ijtamaca alxadar wasafar ulliba xukmu lxadar oo waay markaa waxa weeyaan lan ruksadii baa shaki galay dadkii ruksada lahaa miyaa tahay mise ma tihid baa shaki galay ruksadana haddii shakiba uu galo alrukasu laa tunaadu bishaki shaki lalama xidhiiriyo asalkaa loo noqdaa haddii uu shaki yimaado saasay iyagu leeyihin culamada kale xanafiyadii iyo maalikiyadii iyagu waxay eegayaan xaalulfawaat wasfa maa faata balad wixii ku sheegay ku dhaafay faaidka sifadiisii inuu gaaraayay haddii adigoo musaafira salaadu kaa tagtay waqtiga aad qallaynaysa waxaa doontaba ah oo laba ragcadood baa dimadaa la saaran markaa labadii ragcadood baa tukay ibnu xasm raximah llahu tacaala isagu wuxuu leeyahay de isagu salaadna qalaynayo maba oqolaba waxaana qallaba uma aha qadaaba ma oqola waa adaa buu leeyahay waa naasigii iyo naaimkii umuugta isagu wuxuu ogolyahay iyagana kuwaana wuxuu leeyahay markii layi man naama can salaatin aw nasiha falyusaliha idaa dakara hada waqtuha buu leey isagu salaadan waqtigeedii qadaaba ma aha waa adaa waxaa tukuna waana waqtigeedii markaa waqtuladaagaasasbaad eeganaysa adigu haddaad xaadir tahayna salaatulxadarkii tuko haddii aad musaafir tahayna imikuu baa salaadda waqtigeeda kuu jooga adige salaaddii markaa musaafirka tuka wayajibu tartiibu fi lfawaaiti wadali duuni siti libni haabiti ila aakhiri wayajibu waxaa waajibaya atartiibu in la tartiibiyo fi lfawaaiti salaado dhowr haddii kaa tegin salaado dhowra kaa tegin haddii haddaba taasi ay dhacdo inaad seexatay baa dhici karta inaad muqma caleyhi ahaydoo dee aad qadaaga aaminsan tahay baa dhici karta sidan kale in maarata qofka dee taarikulcamdigii baa isaguna dhici karaya haddaba qofkaa salaado badan lagu yeeshay ee fawaaidka ay dushiisa saaran tahay tartiib baa laga rabaa waana waajib tartiibtaasi sidii ay u kala horeeyeen waaya laakiin cid uu soo reebi doona waa ka yimi wadaa tartiibkan waajibaya liduuni sitti waa wixii lix ka hooseeya libni haabiti abi xaniifa agtiisa waa shan iyo wixii ka yar abu xaniifa raximah llahu tacaala horana noo soo maray muqma caleyhigii waa kii yidhi shan iyo wixii ka yar buu qallaynaya hadday badato uu fududaynaya hawsha oo waa kii muqma caleyh ka dhaafi halkanna sidii oo kale tartiibtii waxay sahlan tahay oo la ilaalin karaa buu leeyahay shan iyo wixii ka yar markay tahay laakiin haddii sanawaad la qalaynayo salaadaheedii wuxuu le way badanaysaa tartiibta ilaalinteedina way adkaanaysaa markaa laa tartiiba tartiibi ma jirayse de wuu qalaynaya in qofka hadduu duhradiisna iyo sanad sanad intii duhur ee lagaga laha haddana intii casar ee lagaga laha haddana intii maqrib ee lagaga laha waa caadi washaafici lam yarahu muftarada shaafici isagu umama arko tartiibu lfawaa'idka mid waajiba uma arkaba waayo isagu wuxuu arkaa tartiibtan caadigii inay xaggii wati min daruurati lwaqti bay ahayd waqtigaa kala horreeyey waqtigii duurka waqtigii casarka uu ka horreeyey waqtigii maqribka waqtigii cishaaga uu ka horreeyey daruuratulwaqti uunbuu ahaa ay tartiibtue wax sidiisa loo doonayo oo sidiisa u waajiba mu ahan marka haddii meesha ka baxday waqtigii uu meesha ka baxay waa dayn lagugu leeyahay kolbata doonto bixi bal xataa dee shaaficiyadu wadinka arko aljamcu bayna salaatayn jamcu taakhiirka tartiibtu waa sunna bay leeyihiin soo ma yani markaa doorkii dib dhigta waqtigaa casarka geyso ama duurkaad horeysiin ama casarkaad horeysiin waayo duurka waqtigiisi waa laga soo tegey waqtigan casarkaa iskale haddaad casarkii horeysiisana waa caado duurkii dambeysiiso haddaad duhurkii horeysiiso casarkii ka xijisiisana waa sidii fiicnayd bay leeyihin marka ayagu waxay leeyihin waajib ma aha tartiibti waa mustaxab khuruuja min alkhilaaf maxaa markaa kuu soo haray maalikiya iyo xanaabilo wayajibu tartiibu fi lfawaaiti mahmaa kasurat bay leeyihiin markaayu u badato sanawaad markii lagugu leeyay salaadahee sanadkii koobaad baad soo qabsanaysaa maalintii koobaad maaragtay waxa weya subaxeedii duurkii eh, waxaad kasoo bilaabi maalan haddii habeenimeedii oo kale dee aad ah, kasoo bilaabi cishaa eh, maqribkii cishaaigii subixii duhurkii casarkii maalintaa salaadeeda dubaysa haddana isa sanadkaa maalintiisii labaad cishaayigeedii maqribkeedii cishaayigeedii subaxeedii duhurkeedii casarkeedii baa tukan maalintii saddexaad ee sanadkaas cishaayigii eeda maqribkii cishaayigii subaxi saasa u wadaysan tartiib lagaa doonayaa cinda almaalikiya walxanaabila wain kasrat xataa haba badato lakin waxay leeyihin shardi maahe waa waajib oo haddaad kala hororeysiiso waa ansaxayaa laakiin waa waajib bay tartiibiso waad ku dambaabaysa adiga waqadamuu fuqahadu waxay ka hormarinayaan xaadiratan salaadii xaadirada ahayd bay ka hormarinayaan cala alqadaai tii qadaha ahayd in khiifa fawtuha weeyaan haddii laga baqayo tii xaadirada ahayd iyaduna inay faa'id noqoto oo waqtigeedu uu baxo laakiin shardigu wuxuu yaallaa ligayri ximyani maalig wixii aan ahay maalig isaga xukunkiisu wanaanu doona haddii aad salaadihii lagugu lahaa ama salaadii lagugu lahaa doonayso inaad qalayso wakti salaad kalena iyadoo u taagan yahay waxaa la eegayaa tii haddaad qadayso tan wakti ku filani ma u soo haraya haddaad faaitada horreysiiso haddii wakti ku filan u soo harayo waa kaa yidhi wain yasacfa alxukmu kaladii duri haddii waktigu uu tan ku filan yahay iyo tan kaleba ku filan yahay xukunku waa sidii lasoo sheegay oo qoladii tartiibta waajib u arkaysay maxay ku odhanaysaa faaitada horreysin ilan xaadiradan faaitada ka horreysin qoladii markaa waxay ku waa waajib inaad halkan faa'itadii aada horraysiisaa haddii tanna wakhtigeedu uu soo harayo qoladii tartiibta halkaaba aan waajibinaynina maxay ku leeyihiin waa mustaxab lahay waa mustaxab halkan in aad horaysiiso faaitada xaadiradana aad dambaysiiso oo tartiibtii aad ilaaliso haddii laakiin tanba waktigu ku yaryahay oo iyada mooyaane wax kale aanu xambaaran ama wakti ku filan aanu u soo haraynin waxa waajiba ah inaad iyada horaysiiso haddii kale iyadiina qaday noqono faaitay noqoni si aana iyadiina markaa faaita u noqonin waxa waajib noqonaya iyadii inaad horaysiiso laakiin maalig baa isagu si kala qaba wuxuu yidhi in khiifa waqadamuu xaadiratan xaadiradii bay ka horreysiinayaan cala alqadaai yani tii markaa qallaha ahayd in khiifa fawtuhaa haddii xaadirada fawaadkeeda laga baqayo liayri ximyari buu u yaallaa ximyari wixii aan ahayn imaam maali wain yasac waqtigu hadduu ku filan yahay xaadirada iyo faa'itadaba falxukmu kaladii duri xukunku sidii hore loo soo ogaaday oo ciddii tartiibta waajib ka dhigaysay faa'itada horraysiibay leedahay ciddii shan iyo wax ka yar qadaranaysa waasidii oo kale ciddii odhanaysay tartiibka gebigiisu waa iska mustaxab sidii halkii bay taagayey wa maalikun imaamu maalik fii kulli xaalin isagu xaal walba qadama wuxuu hormarinayaa fawaa'itan waxyaalihii fawaa'idda ahaa ee lam tacdu khamsa aan shan ka badanine faclama warkaa ogu imaam maalik raximah llahu tacaala xaadiradii xataa haddii laga baqayo wakhtigeedu inuu baxo fawaaidii waa laga horreysiinaya bule laakiin fawaaidu waa inaanay shan ka badnayn hadday shan ka badan tahay waxba laga horreysiin maayo xaadirada la tukanin hadday fawaaiddu shan ka badan tahay afar haddii ay tahay qacan waxay leeyihiin afartanaad horreysiinaysa hataa maarata xaadiradii ha baxdo waqtigeeda ha baxo shanta khilaaf bay gelinayaan laakiin eh, afarta waxay leeyihiin waa laga hormarayaa oo xaadirada way ka hormaraysaa lixdana xaadirada ka hormaraysa ama watiga ku filada ama yaan ku filan tan kale marka wya shantana khilaafkaasay gelinayaan taradud ayay gelinayaan shantan yaa laga hormarin mise laga hormarin maayo markaasaasuu ku yidhi fawaaidhan lam tacdu amsa wuxuu hormarinayaa fawaa'iddii aan shan ka badnayn marka waxoogaa uu ka ihtiraasay shanta sida ay yeelayaan laakiin waxaad fahmaysaa inay shanta hormarinayaan lakin wuxuu sheegay shan wixii ka badan waxaweya fawaaidii aan maaragtay waxa weeyaan shan ka badnayn fawaaidii aan shan ka badnayn ayaa la qadinaya baabu sujuudi sahwi sujuudu sahwigii ayuu halkan axkaanteeda kaga hadlay lisahwi sajdataani sunnataani wajabataa fii kaaxmadi limubطilin wadaa wujid can maalikin in kaana qabliyan fasid wadaaka cindahu can ilnaqsi bada kagayri naqsi rakcati liaxmada walilciraaqi kulluhu bacdiyu wa kulluhu lishaafici qabliyu walaa yuciidu cindahu tashahuda wahakada alqabliyu cinda axmada sababuhu naqsun ziyaadatun wa shak walujat tafriici fiiha almuctarak fayajburu alkhlaala wاlnuqsaana lakinahu laa yajburu اlarkaana waman sahaa famaa dara kam salla طaraxa shakan jaawaza alaqala wاlxanafi istanafa in bihi ibtada shakun wain yactadhu fiiha اjtahada wاlmuqtaduuna sahwuhum maxmuulu waqiila qad khaalafa da makxuulu wain saha اlimaamu uma sajada yalzamu an yatbacahu man iqtada ila ladaa isxaaqa fi man subiqa bibacdiha qadaahu uma alxaqa ومالك بذا لبعدي حكم والشافعي يعيده إذا أتم وللذي ينوبه يسبح وهي بغير مالك تصفح للسهو سجدتان sahwigii wuxuu iska leeyahay laba sujuudo labadaasoo sunnataani labaduba sunno ah oo aan waajibin wajabataan laakiin labadani waxay waajibeen fii madhabi nucmaani imaam abi xaniife raximah llahu tacala madhabkiisa sujuudu sahwigu waajib weeye ka axmedi axmed baabuu la mid yahay laakiin limubtilin marka loo sujuudayo wax markaa salaada burin lahaa hadii lagu talageli lahaa xukunkii sujuudu sahwiga lagu bilaabay shaaficiyo iyo maalikiyo waxay leeyiin waa sunne laakiin de horaan usoo ogeyey ereyga marka salaada la joogo in ay ku kala istilaax duwan yihiin shaaficiyadii iyo maalikiyadii labaduba waxay leeyihin waa sunna sujuudu sahwi abu xaniifana wuxuu leey waa waajib sujuudu sahwi markuu mashruuc noqdo waa waajib oo qaacidadiibu waafaqsan yahay maa kaana mamnuuca idaa jaaza wajab wixii mamnuuc ahaa hadduu bannaanadu waajibaa qaacidadaas waafaqsan yahay qolyaha kalena way ka istisnoonayaan sujuudu sahwi qaarkoodna qaacidada way ka hor yimaadeenba waxay idhahdeen mustafnaayaadkeedaaba ka badan inta ay mudarid ku noqonayso xanaabiladu waxay eegayaan waxa loo sujuuday marna waajib buu noqonaya sujuudu sahwi agtooda marna sunnuu noqonaya wuxuu waajib noqonayaa waxaan loo sujuudaya wax salaada burin lahaa haddii sida rukn la siyaadiyey ragcad la siyaadiyey waxyaalahaas hadii lagu talagalo salaada way buriyaan sowma waxyaalaha marka sahwi ay u dhacaan ee deetana sujuud sahwi loo samaynay taasi waa waajib bay leeyihin haddii laakiin waxaa loo sujuudayaa sunno laga tegay uu yahay oo salaadu aanay ku burayn kaa waxay leeyihiin sujuud sahwigiisa sunno ayay noqonay dabcan shaaficiyadu iyagu mar walba waxay kuleeyihiinba sujuudu sahwigu wuxuu kabaa waa sunna un ilaan arkaan ma kabo siday noo soo socoteen mar haddii wixii uu jaabirka u ahaa ay sunno uun tahay isaguna sunnan buu noqonaya للsهو سجدتان سنتان وجبتا في مذهب النعماn كأحمد لمبطل wda waa kan markaa amed markaa xukunka wujuubkaa wujida can maalik maaligna waa laga sheegay waa laga helay qowlkaas madhabtiisa waa laga helay laakiin muctamad uma aha in kaana qabliyan markii uu sujuudku qabli yahay way kala qaadayaan xaaladna qabli bay ka dhigayaan sujuud sahwi qabla salaam xaaladna bacda salaam bay ka dhigayaan markaa ka bacda marnaba ma waajibiyaan kaa qabla salaamka ayaa maalikiyadu ay ku leeyihiin khilaaf waajib ma yahay mise ma aha markaa riwaaya qowl maalig oo odhanayaa waa waajib laakiin madabkooda waxaa muctamada inuu sunno yahay sunno ha ahaadeen waa sidai ayagu qabeenoo kaa qabliga ah laga taga salaaddu way buraysa sunnada in kaana qabliyan buu yidhi markaa soo suu kordhikaano imaam maalik riwaagiisaana ku daro raaci xanaabiladii iyo xanafiyad goormuu haddaba qabli noqonaya sujuudu sahwi cinda maalik waa ka kuyili wadaaka kaasi yani waxa weyaan qabligaasi cindahu imaam maalik agtiisa can inaqsi bada badaa can inaqsi nusqaanta marka waxa weyaan laga sujuudayo ayuu muuqanaya haddii nusqaan salaada ku jirta waxa loo sujuudayaa y sujuudu loo samaynayaa sujuudu sahwigaasi cinda imaam maalik wuxuu noqonayaa qabla asalaam haddii laakiin nusqaan aan laga sujuudana wax kale ziyaado iyo waxyaalaha laga sujuudayo shaki iyo wuxuu noqonayaa bacda asalaam saasuu imaam maalik leeyay marka haddii nusqaani ay jirto walow maca ziyaada baylayn ziyaadaba ha la socote naqsi haduu jiro salaadii wax ka dhimanaysa atixiyaadka dhexoo laga tegay waxaan loo sujuudayaa haddii iyo nusqaani ay jirto sujuudu sahwigu wuxuu noqonayaa qabla asalaam xadiiskii cabdilaahi ibni maalik ibni buxayn wixii ka soo harayna waa bacda asalaam sida xadiiskii dalyadayniyo bay marka iyo xadiiskii ibni mascuud saasay markaa meelkeeda u kala qaadeen shaaficina waa qowlkiisii qadiimka ah ka gayri naqsi rakcatin liaxmada nusqadii hore waxaa ku qornayd ka naqsi gayri labada kala hormarsan yihin macnuhuna wuu dabagedisnaya oo nuskhada hore ku qoran waa cagsigii madhabka xanaabila sidanaa markaas xasan ka gayri naqsi rakcatin liaxmeda wuxuuba la mid yahay wixii aan ahayn ragcad nusqaanteed cinda alimaam axmed cinda alimaam axmed sujuudu sahwigu dhammaanba waa qabli marka laga reebo wixii ah naqsu rakca yani haddii la salaam naqsaday oo salaadii laga baxay iyadoo ragcada dhiman tahay ama wax ka badan dhiman yahay xaaladaa ayuubuu bacdi noqonaya oo bacd salaam uu noqonaya waa xadiidkii duriyaday isagoo laba ragcadood tukaday uu ka baxay marka haddii naqsu rakca laga salaam naqsaday waa bacda salaam wixii laakiin taa kayrkeed ah oo dhami qabligaasuu gelayaa waa kaa tashbiiha maali qabligiisi baa la sheegay wadaaka cindahu can naqsi badhabaalay ka gayri naqsi rakcatin liaxmedana waa saas oo markaa waxa uu qabli u noqonayaa wax alla wixii aan naqsu rakca ahay ayaa axmed agtiisa qabli noqonaya walilciraaqi kulluhu bacdiyu abu xaniifa wuxuu leey sujuudu sahwi oo dhammiba waa bacda salaam laakiin waa salaata koobaad biile ilwa kuwi labada salaamood waajib ka dhigi waa salaata sujuudu sahwigu waad ka tagtay waa salaanta koobaad markaad marayso salaantii koobaad la timaado aad sujuudu sahwiga la timaada wa lishaafici qabliyu shaaficina sujuudu sahwi oo dhamiba waa qabla salaam ayuu isagana u yahay marka dee axaadiistii ku aroortay ilaa shan xadiis bay ahaayeen cumdada sujuudu sahwigu khilaafkii ku jiray qaarna bacda salaam ahayn qaarna qabla salaam ahaayeen sidee la isu waafajinaya meel la jamcinaya meel kala tarjiixinaya taasaa markaa dhalisay khilaafkan marka eh, imaamu almaawardi raximah اllahu tacaala wuxuu yiri isagu laa khilaafa bayna alfuqahaa ana sujuuda الsahwi jaaئizu qabla الsalaami wa wainama اkhtalafuu fi اlmasnuuni wاlwlaa sida habbooni siday tahay unbaa isu khilaafeen marka hadalkiisaasi bal marka xarafiyada la eego waa run saas way leeyihiin waa karaaha bay leeyihin in qabla salaam laga dhigo laakiin waa asaxayaa bacda salaam baana halkiisa mudani ay tahay laakiin maalikiyadu kii qabliga ahaa haddii laga tago salaadaba way burinayaan marka hadii keliya ay tahay waxaa odhan inay de buriyaan may ahayn bacda salaam hadduu la iman waayo hadduu qabla salaam iyo bacda salaam bal la iman waayey buraysaa inay yidhahdaan bal xataa shaaficiyada minka minhaajkoo kale dee waxaa ku qoran kii qabligaa ah markay ka hadlayaan fain sallama camdan faata fi lasaxi taasa minhaajka ohanaya hadduu ogaan u salaamo naqsado isagoo og isujuusa lagu leeyahay faata fi lasaxi marka hadda muqaabil alasaxaasi maa wardi waaba waafaqi karaa laakiin sida asaxa ay ka dhigeen waxay keensanaysaa in arintu aanay xaggii awlawiyadda ahayn sujuudu sahwigiiba uu markaa meesha ka baxayo haddii maaragtay waxa wey ogaan bacda salaam looga dhigo wuxuu yihi walaa yuciidu cindahu tashahuda walaa yuciidu ma soo celinayo qofka sujuudu sahwiga la yimi cindahu cinda shaaficiyi shaafici agtiisa atashahuda ataxyaadka soo celin maayo wahaakada alqabliyu qabliga waa oo kale cinda axmed axmed agtiisa markii sujuudu sahwiga lala yimaado ma la ataxyaadsanaya xanaabiladii xanafiyadii maalikiyadu haabayleyi xanafiyada iyo maalikiyadu bacda sujuudi sahwi haddana atixiyaadkii waa lagu soo celinayaa cinda almaalikiya waa sunna siday marka horeba atixiyaadka ka qabeen cinda alxanafiyana waa waajib siday ka qabeen salaantiina waa la soo celinayaa haddii bacdi uu ahay axmed ibn xambal raximah llahu tacaala isaguu kala qaadayaa qabligii iyo bacdigii hadduu qabli yahay atixyaadla soo celin maayo hadduu bacdi yahayna waa la soo celinaya xadiidkan dulyadayn baa riwaayadka qaarkood watashahada ay sheegaya marka hadduu bacdi yahay waa la soo celin imaam shaafici raximah llahu tacaala marnaba lama soo celinayo atayaadkii wax walba waa dhammaadeen jabrigii unbaa dhiman jabrigiina waa la samaynaya kadibna waa laga baxaya salaada walaa yuciidu cindahu tashahuda wahaakada alqabliyu cinda axmeda sababuhu sujuudu sahwiga waxaa sabab u ah naqsun nusqaan salaada ku jirta ziyaadatun wa ziyaadatun ama ziyaado ku jirta wa shakun ama shaki la garan waayey wixii la tukaday wa lujatu tafriici fiiha almuctarak badweynta haddaba halkaa wixii kasii farcamaya u nusqaantii furuucdii ila nusqaantii oo nusqaantiiba waxa wey intaasoo shayeelanaysa sunantii oo keliya laga gayoonin loo sujuudaya loo sujuudaya madhab waliba wuxuu leeyahay sunnayaal loo sujuudayo iyo sunnayaal aan loo sujuudayn markaa saasuu kuu yidhi badweynta tafriicinta halkaa markaa wixii kasii farcama fii hal muctarak halka markaa laysku jiiray ee fuqahadii ay ku kala aragti duwan yihiin halkaa weeyaan iyadane dee madhab waliba sidiisii ah in loo raadiyo un bay noqonaya halkan waxba laga doondooni maayo fayajburu alihlaala wnuqsaana fayajburu wuxuu markaa kabayaa sujuudu sahwigu alkhlaala wnuqsaana wixii markaa dee aad markaa aad ka tagtay ama maarata salaadaada ka dhigna ikhlaal iyo nuqsaan way istegayaan khalalkii dhacay salaada dhexdeed iyo nusqaantii dhacday ayuu kabaya sujuudu sahwi laakinahu laa yajburu larkaana arkaanta ma kabayo ikhlaalkaa dhacay khaladkii dhacay salaada dhexdeed iyo nusqaanta salaada gashay ayuu aan rukni ahayn ayuu buuxinayaa rukni laakiin cidina ma odhan sujuudu sahwi baa rukni bedel ka noqonaya oo iyadoo sujuudi kaa dhiman tahay ama rukuuci kaa dhiman tahay iyadoo wax kale kaa dhiman yihiin sujuudu sahwi uula kaalayo waa kuu buuxsanayaa cidina ma odhanayso waman sahaa qofkii sahwiye haddaba famaa daraa garan waayey kam sallaa intuu tukaday inuu soo tukaday daraxa shakan shakiguu iska tuuri shakigu waa kee jaawasal aqala shakigii markaa dhaafay inta ugu yar inta ugu yar wixii dhaafsiisan waa shaki uu tuurayaa marka inta ugu yaraa uu hubo ayuunbuu qaadanaya waa haddaanu xanafi ahayn wal xanafi xanafigu isagu istanafa salaada dib buu usoo xidhanaya in bihi btadaa haddii shakiga markii u horreysay oo shakiya ay tahay salaadda muu shakiyi jirin ragcaduu kamay qaldami jirin laakiin hal mar unbay ku dhacday arrintaas salaaddii wuu iskaga baxayaayo dib buu u salaad markaa bilaa shakiya ayuu tukanay in bihi ibtadaa shaku shakigu haddii uu ku cusub yahay wuu ka baxayaa salaaddu dib uu gelaya wa in yactadhu haddii laakiin uu caadaystay fiiha ijtahada ijtahada fiiha wuu ku ijtihaadaya markaa salaadii bal ragcadihii inta uu marayuu ku ijtihaadaya deetana xagga uu u bato ayuu qaadanaya taasaan ku salaynay xadiidkii ibni mascuudna way xujaysanayaanoo taxaraa falyataxar taxari ha sameeyo marka dee qaybta dambe waa u xujaysan karaana laakiin in salaaddii burayso oo salaaddii dib loo gelayo kaasi markaa xujo ugu noqon maayo xujanimadiisu waadix ma aha xagga taxarigana fuqahada kale xadiidkan ibni mascuud ee taxariga sheegaya waxay ku fasirayaan axaadiistii kale xadiidkii abu hureyre iyo xadiidkii abu sacuud kuwii kale oo dhan taxarigaa ma sheegayaan marka taxariga laftiisiibaaba waxay yidhahdeen altaxari huwa alahdu bilaqal liannahu talabu axra alamrayn labada arrimood kooda mudan in la qaato weeyaan taxarigu marka alaxra halkan waa maxay waa alahdu bilaqal saasay markaa iyagu ku fasirayaan xanafiyaduna waxay leeyihiin taxarigu waa ijtihaadka qofkii markaa wuu ijtihaadayaa xagguu u bato dannigiisu ayuu markaa fain lam yaqlib calaa danihi shayun banaa cala alaqal bay marka haddii manihiisa ay waxba ka qaalib noqon waayaan markaasuu aqal ka qaadanaya waxaan filaya sheekh albaani raxmatullaahi calayh inuu sidaasi uu dooranayo sidan xanafiyada iley laakiin intaa hore ayaanu ku waafaqay wlmuqtaduuna sahwhum maxmuulu waqiila qad khaalafa daa makxuulu wlmuqtaduuna sahwigoodu waa mid la xambaarayo oo imaamkaa ka xambaaraya macnaheed waxa sujuudu sahwi iyagu ma laha wixii ay si gaara u sahwiyaan fii xaali iqtidaa sujuudu sahwi ula iman maayaan intaasunbaa maxmuulka loogala jeeda ee loogalama jeedo haddii arkaani kaa dhiman tahay imaamkaa kaaga fila dadka qaarkood saa u faham imaamka arkaan kaama xambaarayo ee wuxuu kaa xambaaraya sahwi maxmuul marka la leeyahay waa sujuudu sahwi waqiila waxaa la yidhi qad khaalafa daa arrinkaa waxaa khilaafay makxuulu imaamkii makxuula dimishqi ayaa khilaafay baa la yidhi markaa ibnulmundir raximah llahu tacaala ayaa markii uu qowlka hore sheegay aimadiina inay ku tegeen uu sheegay makxuulna wuu ku daray dadka qowlkaa qaba isagu wuu maxmuul yahay isxaaq ibni raahaweyna weliba ijmac buu ka soo guuriyey markaa kadib haddana wuxuu sheegay in makxuul iyadoo markaa uu ma'muum yahay uu sahwiyey oo uu sujuuday oo sujuudsa uu leeyay marka hadday garan mayno ma laba qawlo uu kala qabayba oo kana qawli uga sugan yahay kana ficli uga sugan yahay mise waxbaa markaasi la sheegay in makxuul uu laakiin waa arin taxqiiq badan u baahan waayo halkii horena waa lagu sheegay qowlka horena waa lagu sheegay madxuub isagoo qowlkiisiiya kan dambena fiil ahaan baa looga sheegay wain saha imaamu uma sajada yalzamu an yatbacahu man iqtada wain saha imaamu imaamku haddii uu sahwiyo oo uma sajada sujuudu sahwi uu la yimaado yalzamu waxa waajibi an yatbacahu inuu raaco man iqtada ciddii markaa muqtadi u ahay ee macmuumka u ahay inay raacdo xataa qolyihii lahaa sujuudu sahwigu waa sunne halkan waxay leeyihiin waa mutaabaca lilimaamo waa waajib waayahay laakiin masbuuqi baa laysku haystaa wuxuu yidhi ilaa ladaa isxaaqa fii man subiqa isxaaq ibni raahawey raximah llahu tacala agtiisa mooyaane marka ay arrintu ku saabsan tahay fii man subiqa ciddii masbuuqa ahay ee bibacdihaa salaada barhkeed lagala hormaray kaasi muxuu samay qadaahu intiiba horta dhammaysan u dhinay uma alxaqa kadib u ilxaaqin sujuudu sahwi oo markaa ama qabli ha noqdo sujuudu sahwi ama bacdi ha noqdee imaamka ku raaci maayo buu leey waa iska kacayaa isagu kolkana sujuudo sujuudu sahwigii maaragtay loola imanayo isaguu iskaga kacayaa maxaa yeelay dee watigan isaga watigii uu sujuudu sahwigiisa noqon lahaa ama sujuuda waa aakhir asalaa welina lama gaaro wamaalikun bidali bacdiyin xakam imaamu maalik wuxuu ku waafaqay isxaaq isxaaq baa waafaqaye maali baa ka horeeye libacdiyin xakama bidaa arrinkaasuu xukumay oo in markaa aan imaamka lagu raacayn xagga dambe un laga sujuudayaa libacdiyin buu u xukumay sujuudu ah. uu sujuudayo de kol hadduu salaaddii ka baxay waad iska kacaysa kadib baad markaa salaaddii dhammaysato uuna aad adigu sujuudu sahwi la imanaysaa madhabta maalik waa sidaa wshaafici yuciiduhu idaa atam shaaficigu isagu muxuu samaynayaa yuciiduhu baa laguyi macnahedu waa maxay imaamku markuu sujuuday horta waa lala sujuudaya markuu sujuuday waa lala sujuudayaa mutaabacatan lilimaam idaa atama markii uu taam yeelana oo salaaddiisi u dhammaystirtana wuu ku celinayaa sujuudu sahwi de kii hore sujuudu sahwi umuu ahay ila sujuudu sahwi waa aakhira salaad marka qolyihii kale ma qabaan imaamka waa lala sujuudayaa bes xagga dambe waxba laga sujuudi maayo masaladuna waxay salka ku haysaa masaladiina soo martay ee ahayd maa maa adrakahu lma'muumu maca alimaam hal huwa aakhiru salaatii aw awalu salaatii marka qolyihii lahaa waa aakhiru salaatii sujuudu sahwigan maxay u arkaan imaamka lala sujuuday mid booskiisii dhacay oo aakhir salaa dhacay khalaas marka wax la soo celinayo dambe ma jiro shaaficina waa kii ku soo yidhi awal aakhir noqonayaa ma jiro iyo aakhir awal noqonayaa waxaan la tukanayaa hore waa awalu salaa sujuudanna asnaaca salaa salaada dhexdeedii bay dhacday sujuudu sahwi markaa ku noqon maysa dib baad ka soo celinaysa ila ladaa isxaaqa fii man subiqa bibacdiha qadaahu uma alxaqa wamaaliku bida libacdiyin xakam markaa imaam maalik isagu markay sujuudsan uu bacdi noqdo asalkiisii dee wuu khilaafsan yahay oo waa ka markaa xaggii dambaa laga sujuudaya washaafici yuciiduhu idaa atan markaa shaaficiyadi aggi horena ka sujuud agga dambena ka sujuud ibnu rushdi wuu la yaabay agga horena ka sujud agga dambe ka sujuud maxay tahay buu daciif aad buu daciif oo waxay la mid tahay qofkii sujuuda kusoo gaaray oo kale kan dambaana sujuudsa kan hore sujuudu sahwi maaha marka loo fahmo way sahlanaanaysa waxa laga yaaba inuu fahmay in markana sujuudu sahwi ay tahay xisaabsan tahay marka dambana haddana sahwi ay tahay wliladii yanuubhu yusabixu wahiya ligayri maalikin tusafixu wa yusabixu wuu tasbiixsanayaa qofkii markaa maamuumka ahaa liladii liajli ladii kii daraaddii kusoo dariya wixii ku imanaya salaada dhexdeeda yani waxyaala kusoo dariyay hadday cidi la hadasho iyo hadday cidi albaab ku garaacda iyo haddii imaamkii uu ka shakiyo inama salaadiisii wax saliugo iyo tasbiix buu la imanaya subxaan allah buu odhanaya imaamkii ku baraarujinaya ama qofkii albaabka ku garaacay wahya gabadhii iyadu tusafixu way tasfiiqinaysaa laakiin dhabar iyo bog bay isku dhufanaysaa marka markaa imaamkeeda baraarujinayso laakiin waa liqayri maaliki intii aan maargayn maargalkiisa tusabbix maaragtay tasfiiqdu salaadii munaasibkumaa ah. salaatu taawuci wlwitr aqalu witrin rakcatun waliabi xaniifata ahalaaثu mila almagribi washarطuhu can maalikin shafcun facud wawaqtuhu min alcishaa lilfajri mud qadaa'uhu lilmaaliki maa lam yu'ad subxan wagayruhu qadaa bilaa amad wajaaza ficlu lwitri fowqa araaxila لدى جميع من يراه نافلة ثم القنوت فيه للكوفي وجد وأحمد بن حنبل فيه استحب والشافعي استحبه إن ينتصف شهر صيامنا إلى أن ينصرف وصبحه كمالك فيه ثبت وللدواه غير مالك قنت محله قبل الركوع قد بدا والشافعي أخره كأحمد والوتر مرة ونقضه ورد عن عدد من الصحابة العدد أقل وتر ركعة ركعة باوية wlabi xaniifata alaau abi xaniifa agtiisa waxaa ugu yar witri saddex baa ugu yar mil almaribi sida maribka oo kale sida maribka loo tuka yani laba ragcadood baa la tukan waa la atxiyaadsan waa la kici haddana ragcad kale ayaa la tukan saasaa loo tukan dee nahyi baa ku soo arooray in witriga laga dhigo sidii maqribka laakiin iyagu sida ay u arkaan waa sidaas iyo waxay wa sharduhu can maalikin shafcun wa sharduhu witriga waxa shardi u ah shafcun baayaa shardi u ah in shafci ka horeeyo laba ragcadoodoo gaari inay ragcadda witrida ka horeeyaan ayaa shardi ah laakiin waa can maalikin waa riwaayo oo maalig laga soo guuriyey laakiin muctamad waxa u ah inaanay shardi ahayne waa karaahiya bay leeyihiin iyadoo laba shafciya aana tukanin in ragcad witriya aad tukato waa karaahiya bay leeyihin sida u muctamadka qolyaha kale ma karaahiyeysanayaan waa caadi yihiin xanaabiladii iyo shaaficiyeen laakiin iyago laftoodu waxay lehin adna alkamaali alaasu rakacaat wwaqtuhu min alcishaa lilfajri mud facudda waa markaa tiri un yani waa iska takmiilo wey wawaqtuhu min alcishaa lilfajri mudda wawaqtuhu waqtiga witriga mudda waa la fidiyey min alcishaai laga soo bilaabo lilfajri ilaa waa beri ayaa waqtigiisuu jiraya qadaauhu qallaha la qallaynayo witrigu lilmaalikiyi maalikigii wuu u sugnaanayaa maa lam yuaddi subxan intaanu salaadii subax tukan ayuu maalikigu qallayn karaa witriga intaana salaadii subax tukanin unbaad qallayn karta haddaad salaaddii subax tukatay ma qallayn kartid marka waxay leeyihin waa ilaa inta salaada ka baxayso haddaad salaadii ka baxda qalligu kaa istaaga lakin haddaad ka baxin salaadii subaxdoo ku jira isxasuusato waxay jeclaysanayaan inaad kaga baxday salaada subaxo aada horta witrigii tukato kadibna aad markaa salaadii subax aad markaa la timaado haddaanad waqtigeeda ka baqanayn weeyaan markaa ilaa intaad salaada ka baxayso qadihii waa taaganya haddaad salaadii subax ka baxday qado markaa witri la qalaynayaa ma jiro wakayruhu wixii ka soo haray maalikigu qadaa bilaa amad ma muddaynayaba muddo la-aan buu qalaynaya waqtigu doono ayuu qadaynayaa marka de xanafiyadu waa waajib bay u arkaan waajibna dee waktigiisa waa la xanaabilada iyo iyo maaragtay shaaficiyaduna iyaguna waa la qalaynayaa bay iyagu sidoodaba sunayaasha way qalayn jireen sida aynoo iman doonto wajaaza ficlu witri fowqa araaxila witrigii in lagu tukado hasha dusheeda ama gaadiidka dushiisa iyo gaarigii wixii lamidka ahaa way bannaan tahay yani isagoo gaadiidkiina socdo weeye ladaa jamiici man yaraahu naafila dhammaan cidii arkaysa inuu sunno yahay agtooda marka la joogo dee daabada waa lagu dultukan jiray marka musaafirka la yahay markaa way bannaantay axaadiistiina de way ku sugan tahayba waana axaadiista ay jumhuurku uxujaysanayaan in witrigu uu sunno yahay oo aan waajib ahay ama xanafiyadii iyagu dee ogola waajib lagu dul maayo raaxilo socod uma alqunuutu fiihi lilkuufiyi wajab haddaba intaa kadib wuu ku yidhi qunuudkii witriga dhexdiisa la qunuudayey wajabal xaafiyadii qunuudkii witriguna waa waajib bayli lagama tegi karo witri kastoo la tukado waa in la qunuud wa axmed bnu xambalin fiihi istaxab xanaabiladiina waa mustaxab bayleeyi qunuudkas witri kastoo la tukado in la qunuudaa waa mustaxab washaafici istaxabahu in yantasif shahru siyaaminaa ilaa an yansarif shaafici isagu wuxuu istixbaabay qunuudka in yantasif shahru siyaamina bishii soom markii ay kala bar noqoto habeenka lixiyo tobnaad ayaa laga bilaabayaa qunuudka ilaa an yansarif ilaa bishu ay baxayso sanadka intiisa kalena qunuud maarata witr loo qunuudaa ma jiro shaaficiyada agtooda oo ubay ibni kacb radi allahu tacaala canhu sidii uu sameeyey oo inuu markaa kalabadh ay gaadho inuu qunuudi jiray ayay markaa ka qaateen wubxuhu ka maalikin fiihi abat wubxuhu subxu shaaficiyi wey shaaficiga fajarkiisii fiihi abata qunuudku waa ku sugnaaday salaadii subax shaaficiya way qunuudaa sanadkoo dhan wey ka maalikin maalik baana arrintaa kala mid tahay markaa maalikiyadii iyo shaaficiyadii qunuudka salaada subax sanadkoo dhan way qabaan oo waa madhabkooda waa mustaxab bay leeyiin weliba shaaficiyadu baabay ka ratibayaan haddii laga tago marka inaan laga tegin baa dee fiican ee lala yimaado adiladoodana way qabaano weyleyn qolyihii kale xanafiyadii iyo xanaabiladii iyagu ma isticbaabayaan oo qunuudkaa ma qabaan wuxuu uhi weli dawaahi hayru maalikin qanat dawaahidu waa nawaasishi musiibooyinkii ummadda ku imanayay hayru maalikin qanatan maalik wixii ka soo haray ayaa u qunuudaya oo nawaasisha qunuudkeeda wixii aan maalikiyada ahayn baa qabta axaadiituna way tilmaan laakiin uma tarakadaasi yani waxa w nawaasisha intu qunuuda haddana uu ka tegay tarakadaasu markaa uu markaa ka keenay in markaa la joojiyo arrintaas arrin istaagtay ay ahayd maxaluhu qabla rukuuci qad bada washaafici aharahu ka axmada maxaluhu maxalu qunuud haddaba qunuudku waa qabla rukuuc rukuucda ka hor ayuu qad badaa wshaafici shaafici aharahu wuu kadib dhigay rukuucda bacda rukuuc buu ka dhigay ka axmeda sida axmedba uu samaynayo waana waqtiga cumar iyo cumar iyo cali iyo qunuudkooda uu sugnaa inay bacda rukuuc ay qunuudi jireen wlwitru maratun witrigu waa hal marun habeenkiiba hal marun baa witri la tukanaya laba witrin laa witraani fii layla wa naqduhu warada can in haddaba witrigii hore la tukaday la buriyo oo shafci loo bedelo wuxuu ka sugnaaday ama ka soo arooray tiro saxaabadii markaa tiirarka ahaayee la cuskanayay ah sida cumaan iyo sacd bin abi waqaas iyo ibnu cumar iyo cali iyo ibn cabaas iyo ibn mascuud iyo saxaabo ayaa uu ka soo arooray iyagoo witrigii tukaday awalulaylkii markii ay haddana xaggii dambe ka kaceen inay naqdi sameeyeenoo hal ragca bay shafci kaga dhigayaan witrigii hore kadib haddana salaatuleilkooda iska tukanayaan haddana ay witri dambe tukanayaan laakiin jumhuurku taa qaadanin madaahibta afartaiba ma qaadaninoo waxay leeyiin salaadii niyaa lagu tukan niyadii baanay ku tagtay marka wax dambe oo dib ka yimid ma burinayo oo maaragtay niyadii ay ku tagtay meesha ka saari maayo rakcat alfajri wa qadaau waakaduu rakcatay alfajri wacan nucmaana fi lwujuubi qowlun qad wahan walxamdu takfi lmaliki wayastafi suuratay likhlaasi hayru lxanafi wain uqiima farduha falaa yusal wacinda nucmaana wamaalikin facal bikharijin in kaana jamcan yalxaqu wlmaliki birakcatin laa yusbaqu wasunatu qadaau naflin faa'iti ligayri lasbaxiyi wabni saabiti wastatnayaadii qabla duhrin faqdiha washarqu nucmaana fawaatu fardiha wanaflu matnaa cindahum mufadalu whuwa rubaacan lilciraaqi afdalu wasaxa cinda shaafici kulu cadad kaaxmadi shafcan wa witran lam yuxad hayruhumaa yamnacu witran wamnaci limaalikin ziyaadatan can arbaci waakaduu waxay taakiid geliyeen oo aakideen ragcatay lfajri labadii ragcadood ee fajriga waa labadii ragcadood salaad subax ka horeeyey wa can nucmaana nucmaan waxaa ka soo arooray fi lwujuubi xagga waajibnimada qowlun qowl baa ka soo arooray qad wahana laakiin la labada ragcadoo salaada subax ka horeeya aad baa loo taakiidiyey bal ee xanafiyadii waaba waajibaa qowl ah uu markaa waxa weyaan la sugo wujuubka kollay wax weli haddaa baaqi oo anda maarata la daciifin baa jiro oo shahaadadiisa in la radinayo qofka caadaystay markaa waxa weya uu ka tago cadaaladiisii ay burayso shaafiyada laftooduba markaa warkaa ku dhow way qabaan markaa labadaa ragcadood aad baa loo akiy walxamdu takfi lmaaliki maalikigii isaga faatixadaa ku filan labadaa ragcadoodoo waxba lagu dari maayo waxa fiican faatixada keliya in la ariyo waati caaisha radi allahu tacala canha lahayd waxaan ka shakiyi jiray faatixadii miyuu ahriyay mise ma ahriyay wayastafi wuxuu dooranayaa suuratay likhlaasi hayrulxanafi wixii aan xanafi ahayn labadii suurado ikhlaaska waqul alkaafirin qul huwa allahu axade in la akriyo bacda alfaatixa ayaa la dooranaya waa ciddii aan xanafiye ahayn iyo dee maalikiyo iyagu faatixada u gaabsanay markaa maca kusoo haray waa shaaficiye iyo iyo xanaabiladii waxay jeclaysanayaan qul ya ayuha alkaafiruun iyo qul huwa allahu axad in labadii ragcadoodna kala akriyo axaadiistii kusoo aroortayna waa sugantahay wuxuu yidhi wain uqiima farduhaa haddii la aqiima haddaba fardigii subaxa falaa yusalli yaanu tukan markaa kor haddii la aqiima salaaduu dee tukanaya wa cinda nucmaana wa maalikin facal bikhaariji abu xaniife iyo maalig agtooda mayana meel masjidka ka baxsan wuu kusoo tukanaya iyadoo la aqiimay horta iska soo tukado laakiin waa goorma in kaana jamcan yalxaq waa haddii jamcada uu soo gaaray wlmaaliki biragcatin laa yusbaqu oo ka maalikigaa ah, aan ragcad lagala hormarin haddii laakiin uu isla ku dhaafaysa uu qallayn doonaayo salaaduu soo gelayaa xanafigana waa saas marka aad bay maarata u adag tahay oo hataa marka qaarkood arkaysaa salaadii subax lagu jira xanafiyad markay misaajka soo galaan iyagoo halkaa dambe ka geer gaadhsiinay waayo waa qowlka waajibka iyo arrimahaasa iska ilaalinayaan laakiin dee maarata sida ay jeclaysanayan waxa in mil khaarij ah ay ku soo sameeyaan qolyahan kalena idaa uqiimat almaktuuba falaa salaata ila almaktuub ayay iyaguna haysa wa sunatu qadaau naflin faaitii ligayri asbaxiyi wabni wa sunnatun waxaa sunnaa qadaau naflin faa'iti in la qadeeyo sunnihii qofka dhaafay ligayr lasbaxiyi wabni haabitin markaa uu yahayo maalik iyo abu xaniifa iyagu sunnaa la qalaynayaa ma qabaan laakiin eh, shaaficiyo iyo xanaabilo sunnayaasha waa la qaleeyaa bay leeya lakin waa sunnayaashii eh, aan dawaat lasbaabka ahayn dee lama qaleeyo taxiyatulmasjid lama qalleeyo oo de haddaad iska fadhiisato oo iska fadhida maxaa kale wixii laga cararayaba waad samaysay marka wixii dawaatul asbaabka ahaa lama qalleeyo laakiin wixii dawaatul awqaadka ahaa ee waqti meelu ka bilaabmay meelu ku dhammaada leh lahaa kuwa waa la qalleeyaa sida duxadii witrigii mxua rawaatibtii waa la qalleeyaa inda shaaficiya waalxanaabila dee nebiguna calayhi salaatu wasalaam labadii ragcadood ka dambeeyey waa kii casal dabadii qalleeyey wuxuu ihi wa sunnatun waa sunne qadaau naflin faaiti sunna ku dhaafa inaad qallaysaa waa iska sunne oo waa la jecel yahay waa cinda shaaficiya walxanaabila ligayr ilaصbaxiyi bni haabiti wixii ka soo haray maaligii abuu xaniife wastanayaa labadani waxay soo reebeen di tanay soo reebeen sunnaha fajarka qabla uhrin bay markaa soo reebeen wixii duhur ka horeeya iyada haddaad xataa ama aad xanafi tahay sunihii fajarka waad qalaynaysaa waxaanad qalaynaysaa qabla uhri wa sharu nucmaana abu xaniifa waxaa u shardiya fawaatu fardiha keligeed lama qalaynayee waa marka maca fardigeediina uu faaid yahay ee fardigeediina uu qalan noqdo sidii nebigiiyo saxaabada ku dhacday calayhi salaatu wasalaam markay musaafiriinta ahaayeen xadiidkii abida haystaane waa tii meesha laga kacay barqa la tukaday waa la qalleeyey fardigiina waa la qalleeyey qaabkaasoo kale markay tahay wuu ogolyaha abu xaniifa laakiin keligeed lama qalaynaya bui maali laakiin si keligeedna waa la qalaynaya buu leeyahay laakiin labaduba waxay isku dhacsan yihiin waa qabla zawaal wanaflu manaa cindahum mufadalu wanaflu sunnihii manaa xaalu yahay labalaba ayaa cindahum maarata fuqahadii agtooda mufadalu wuu yahay mid fadilan in laba ragcad uitukadaba laga baxo waa nafligii mulaa ahaa wy annaflu mulaq waa habeen iyo maalinba wati nahyiyubaad iska ilaalinaysa in waqtu nahyi laynoo sameeya waxay tusinaysaa saxaabada iyo yani sida salaada maarata loo doonayo halkaa iyo halkaa iska ilaaliya u bari yani inta kaleo dhan wada weyn wanaflu manaa cindahu mufadalu sunnihii oo labalaba ah xaaluu labalaba yahay ayuu culamada agtooda mufadal yahay wahuwa rubaaca lilciraaqi afdal laakiin abu xaniife agtiisa xaaluu rubaac yahay afar afar yahay ayuu afdal yahay aaa ragcadood la isugu xiro ayaa afdala lafdigii mulaqa ahaa jumhuurkuna waxay leeyihiin waa mana wasaxa cinda shaafici kullu cadad shaafici agtiisa tiro kastaa tukan karta kow ka bilow ilaa kun iyo wixii ka badan oo isku xidhan oo hal salaan ah waad samayn kartaa ka axmedin axmed buu lamid yahay shafcan wa witran shafci iyo witra waad ka dhigi nafligii mulaqa intaa doonta ka bixi ragcad laba saddex afar shan saasuna wa lam yuxada wax la xadaynayaa ma jiro lakin de witrigiimaa witrigu wuxuu witri ku noqonayaa tiradiisa keliya maaha ee waa tiradiisa iyo niyada niyatwitr ilan duxadu waxay duxa ku noqonaysaa maa laba ragcado cusub barqa tukataa inay duxa iska noqonayso ee dee niyadiibay ku noqonaysaa witrigina waa saas oo kale ayruhumaa ymnacu witran wixii ka soo haray xanaabilada iyo shaaficiyadu tiro dhiman way diidayaan oo waxay leeyiin maalintiina waa tan witr loo sameeye habeenkiina witri baa loo sameeyey markaa tiro dhiman oo kale lama tukanayo wixii la tukanaya tiro sharciga ha noqoto wamnaci waxaad mancisaa limaalikin maalik agtiisa ziyaadatan can arbaci afar ragcadood wax ka badan laysku xiro maalik ma ogola oo fardigiibuu raacinayaayo faradkii inta ugu badan laysku xidhaa waa afar ragcadood markaa sunnihiina inta ugu badan laysku xidi karaa afar ragcadoodunbay noqonaysaa wax ka badan layskuma xidi kara buu yidhi taxiyat lmasjidi wtaraawiixi wlkusuuf way iska sahlan tahay ban maranaya insha allahu taala macalimiintan hore usii leeyihin ka baxay warakcat almasjidi naflu nudiba lidakhilin wاظaahiriyu awjaba uma taraawiixu ladayhim tustaxab cishriina rakcatan wafi ljamci axad ila limaalikin waqiila qad muqit ladayhi naqsu can ثalaaثiina wasit wasuna fi lkusuufi rakcataani rukuucu kuli minhuma fintaani wlxambli in zaada fiihi xalla waqiila zid ilah ida tajalla wataabicu nucmaani fiihi salla kama yusalii rakcatayni nafla wmaaliku waafaqahu cinda alqamo wama staxaba aljamca lilbadri fada wagayru axmedin bima qara'a sab ila ida kaanat bileylin lilqamo washaafici yakhtubu khubatayni ida qada salaata sunatayn wa rakcata masjidi naflun taxiyatmasjidkii waa sunne nudiba maaragtay la isticmaalay oo dadka loogu baaqayo lidaakhilin baa loo sunaynaya eh, qofkii masaajidka soo galay wاaahiriyu awjaba aahirigu isagu waajibinaya amarka ayuu aahirkiisa raacay uma taraawiixu ladayhim tustaxab intaa kadib haddana taraawiixdii waa mustaxab culamada agtooda cishriina ragcatan xaal ay tahay wa fi ljamci in jamac lagu tukado ayaa axabu mid markaa lasii jecel yahaya ila limaaliki maalig agtiisa mooyaane in jamc lagu tukado ayaa markaa mustaxab ah oo afdal ah cinda jumhuur imaamu maalik raximah llahu tacaala wuxuu leeyahay haddii shicaarkii masaajidadu aanu dayacmayn oo shicaarkii la oogayo adigu inaad gurigaaga iskaga tukato ayaa kuu afdalsan lakiin haddii shicaarkii uu dayacmayo masaajidada lagu tukanba iyaga laftoodu ay leeyihiin labaatan ka ragcadood baana jamaahiirtu ay qabtaan waqiila waxaa la yidhi qad muqita ladayhi waa la karaahiyeystay imaam maalik agtiisa naqsun in laga yareeyo can alaaiina wasin lix iyo soddon wixii ka yar waa karaahiyo de waaba sida madhabka mudawanada wey mudawanaduna maalikiyada agtooda wax weeyaan waa kitaabka koobaad riwaayat cabdiraxmaan ibn qaasim weeyaano waata ugu rajaxaan inta badan laakiin mararka qaarkood bay dhici karta inay riwaayada kale ka rajaxaan marka riwaayada mudawanadu waaba karaahiyo in lix iyo soddonkii laga yareeyo abcan waa bilaa witrigi witrigee haddana ugu sii daray laakiin waxay iska ictimaadeen sidaa ummadda kaleba ay ictimaadayso labaatankaa ragcado wa sunna fi lkusuufi ragcataani waxaa la sunneeyaa markii maarata kusuufka uu dhaco laba ragcadood rukuucu kulli minhumaa fintaani oo mid walba laba rukuuco ay ku jiraan oo labada ragcadood mid kastaaba rukuucdeedu ay laba tahay walxambeli xambeligii in zaada fiihi haddii uu ku kordhiyo rukuucaha intaa ka badiyo xalla waa iska xalaalo bannaanta xambari wuxuu ogol yahay rukuucaha in laba laga badiyo maadaama ay riwaayaadkii xadiidka saxiix muslimka ay kuba sugnaayeen waa intaa ka badan wa qiila qiil baa jiro odhanaya waa shaaficiyadiiba qaarkoode zid kordhi ilaa idaa tajallaa haddii ay faydanta mooya kusufkii uu faydmo mooyaane waad kordhi kartaa rukuucaha mid tajali laakiin muctamadka shaaficiyadu waa inaan laba laga badin karin ragcadulma rukuucihee wataabic nucmaani fiihi sallaa kamaa yusalii rakcatayni nafla qofkii abu xaniife isagu taabicsanaa wuxuu u tukan sidii laba ragcadood sunaa loo tukan jiray labada rukuucood ma ogola iyagu xanafiyadu in ragcad walba laba rukuucood la tukan ma ogola ee salaatulkusuufka sida loo tukanaya waa sidii salaadaha kaleba loo tukan jiray xadiidkana waa iska aaxaad sidii la yaqaanina wuu khilaafay markaa haddii aanu maarata maarata waxa weeyaan kaas oo kale saas si sahlan kuma aqbalaan wuxuu yihi wamaalikun waafaqahu cinda alqamar maalik wuxuu waafaqsan yahay abu xaniife oo saasaa loo tukan markii arrintu ay xagga dayaxa oo kusuufkii qamarka markuu yahay maalik laftiisu wuxuu leeyahay sidaas laba ragcadood oo caadiya ayuunbaa loo tukan weliba wama istaxaba aljamca lilbadri labadoodu ma istixbaabayaan in jamac lagu tukado dayaxa daraadi ilbadri fadar ka tag markaa jamci bay leeyiin oo waxay leeyihiin kusuufulqamarka jamaaca laguma tukanayo maxaa yeelay nebigio tukaday mahay nebige isagaana ka badan kusuufu shamsiga marka de haddii jamaaca ay mustaxab u tahay waa la soo guurin lahaye waayru axmedin bimaa qaraa asar wixii xanaabirada ka soo haray qiraa'ada siri ka dhigayaan kusuufka ilaa ida haddii habeenimo la tukanayo dee dayaxmaloobaa loo tukanaya mooyaane kusuufu shamsi haddii ay tahay waa siriye bay leeyihiin waana la taagnaanaya markaa de suuratlbaqara qadarkeeda haddana siri waxbana maqlay taagnaan ba kari maysa marka axaadiistaa waxoogaa maaragtay mafhuumkooda iska khilaafay xadii caaisha inay jahriye ahayd baa laga fahmaya xadii ibn cabaas inay siriye ahayd baa laga fahmaya marka Ehm, taqdiirka hataa caaisha ay samaysay qadra suurati baqara ayuu akriyey inaan markaa qiraa'adii la maqlayn ayaa taqdiirka laga fahmaya markaa deetana axaadiis markay iskhilaaftay qolyahan ehm, maaragtay xanaabilada ka soo haray waxay sameeyeen waxay yidhaahdeen asalku muxuu ahaa salaada maalintiina way aamusan tahay te habeenkiina waa jahriyen halkaasay markaa kala raaciyen axmed laakiin raxmatullahi caleyh isagoo axaadiistii kale tarjiixiyey riwaayaadkii markaa arjaxa u arkay riwaayaadka markaa jahriga ayay noqday imikana camalku malaha waa taa xanaabiladu baa dee lagu dhaqmaa ah, cadamadoobaadka marka la tukanayo masjid cadamadoobaad tukanayo aamusanaynaan washaafici yakhtubu khubatayn shaaficigii wuxuu markaa khudbayn laba khudbadood idaa qada salaata markuu salaatlkusufki ka baxo oo sunatayni sunaa nabigu waa kii khudbadeeyey calayhi salaatu wasalaam waxa markaa la ysku khilaafay khudbaddaa uu nabigu khudbadeeyey ma duruuftii xaaladda markaa jirtaa keensanaysay mise khudbad salaadu leedahay marka jumhuurku waxay qabaan in shaa'icadii jirtay ay keensanaysay shaaficiyaduna waxay leeyihiin mayane salaadan jamaca ee qaabkan loo tukanayo maarata salaadihii ciiddii iyo kuwaabay hay ahaan shabahda iyo jimcihii iyo baasaadee isugu iman jiray markaa waxay noqonaysaa salaadu khudbad ay leedahay deetna laba khudbadoo sidii jimcaho laakiin bacdiya sidii ciid oo kalea ayaa la khudbaynayaa leeyihiin halkaa iskaga joogo sal allah wasalam calaa nabiyina maxamedin wallah aclam